اعذروني فاض همي واشتكى قلبي وناح اعذروني لا تلوموني بياض الشيب عقب خلال الشدايج عطرهم بالمسك فاح عقب ما زانت ليالي وارتوينا بالجراح يا طيور الوقت نور روحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم من يلوم اللي كسير غيرت حال إلى عمر أنتم نجح قاضوا ودمعين نبيك توسيه علامة نصيه إشارة nabigu ma soo bixin limaada wuxuu yidhi haddaan soo bixi lahaa oon caawa idin tukin lahaa salaata la yidhaha salaatu taraawiixda iyo salaatu leylka ummadayda waajib bay ku noqon lahay yani allah subxaanahu wa tacaala he mentioned certain rights for women in the Quran and the Sunnah of Nabi sallallahu alayhi wasallam, certain rights for guys. Now, because the couple are ignorant about ignorant about these things, they respond negatively and they bounce back from the marriage immediately. First of the thing that they ignorant is the rights of the wives. A verse majority of the time they are neglected. And consequently, women, they also neglect the rights of the husband. Waa ka dhahaya xabiibka sallallahu alayhi wa sallam maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisaa gadaashay ragga ugama aanan tegin fitno uga daran haweenka samaydan arag inta dhexdiina la dhigay daa'iman waa saas <laughs> meel walba ikhtilaatka waa la diidaa maxaa wacay ninka odaga ahaa baa jooga ibliis oo dhaar ku maray ya labadan jinsi inuu isku fasahaadinayo And then when the message becomes united, what's going to happen? The community, the community can become united. The people will come and gather together in the masjid. And when everyone comes to the masjid, what's going to happen is that people will get better and they will get iman. The iman is going to get stronger. The Prophet ﷺ, why do you think he has built the masjid as soon as he got to Medina? Because he knew how important the masjid was. My brothers and sisters, please make sure that you take care of the masjid you respect the masajid. If you only come to the masjid to pray salah and nothing else, that is a problem. You need to come to the masjid and stay in the masjid, study in the masjid, work in the masjid, help the brothers in the masjid, raise money for the masjid, live in the masjid, sleep in the masjid. What's going to happen is the masjid is going to get stronger. It's very important that we respect our masajid. si fudud buu ku dhacay dagaalkii uxud markii laysu yimid ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam liwaii calankii wuxuu u dhiibay muscab ibni cumayr muscab ibni cumayr haddii calankii loo dhiibay muscab ibni cumayr laa yakhaafu fi اllahi lowmata laa'im dagaalkii buu galay radi allahu tacaala canhu wa ardaah halkaasaana lagu dilay radi allahu tacaala canhu ardaa uu ku dhintay salaad cusub baan rabaa inaan keeno xadro cusub inaan keeno dikri cusub inaan keeno wardi cusub inaan keeno shaqo aan la ii dirsan baan rabaa maantana inaan kordhiyo islaamka adduunyadiina waxaan u daaya dadka kale waxaan leenahay adduunyada gaalada lagu talagalay innagan aakharaan leenahay war salaada duur siday afar u tahay oo casir afar uu yahay oo maqrib ay saddex u tahay fajr uu laba u yahay suurtagalna aanay ahayn inaad ragcad walaa wardi aad kusoo kordhayso baa wax lagu kordhin karin marka koowaad ilaahay subxaanahu casa wajal bani aadamkan kama doonin ilaa waxay awoodi karaan mooye wax alliyaalayo waxaa diinta ku yaalla ee amar iyo nahyi iyo wax laysu diiday iyo wax layska rabo intaba leh qodobka koowaad ee furaha u ihi waxa weeye inaad awoodi karto haddaad bani aadamti i buxuurah maa yucuum في بحوره ما يعوم من يلوم اللي كسير غيرت حاله سقوط maanta oo jimco ah muctamarkeennii afraad muxaadaradiisii labaad baa inoo bilaabaysaa sidii aad ka wada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 qondeeyeen waxay ku saabsan tahay wax loo yaqaano ashumuuliya amaba shumuuliyat lislaam inclusiveness oo ah islaamku inuu yahay diin shariica caqiida wax walba ee qofka aadanaha u baahan yahay xambaarsan islaamku inuu noqon karo dastuur iyo constitution ummadoo dhan iyo aadanaha marka lagu hago islaamku inuu noqon karo mabda' inaga deeqi kara mabaadi'da kale ee aadanuhu ay samaysteen islaamku inuu noqon karo diinta keliya ee waxaan u baahdaan ka heli karo waxaan filayaa sababta ay walaaluhu mowduuc sidan oo kale ah ay jadwalka iyo mu'tamarka ugu soo dareen iyadoo mowduuca iyo mu'tamarkan uu dhacaya da-yarta ayaa waxay tahay maadaama da-yarta meeshan joogtaay aan isleeyahay waxaa la soo gaaray jiilkii labaad ee bedeli lahaa aabbayowgii iyo waalidiintii meeshan yimid ayna noqdeen dad iyagu markaa waxbartay jaamacadaha tegey collegeska tegey iskuullada tegey meelo kala duwan ee aqoonta lagu dhacsadaayay tegey waxaan is leeyahay maadaama ay yihiin dadkii eliidka ahaa bayna qowsayn ee bulshada soomaaliyeed sida gaarka ugu soo baxay maadaama ay yihiin dadka la sugayay meelaha aanu joogno aanu sugayno iyo marka waddanka loo laabta dadka la sugayay ay yihiin ayaa waxaan u baahannahay dadka in aanu fahamsiinno in islaamka uu yahay xal in islaamka uu yahay mabda'a keliya ee ka turjumi kara waaqica ay ku jiraan in islaamka uu yahay diinta keliya ee dabooli karta ay baahidaan u baahannahay waxaana sidaad u lehna wax kale maaha maxaa yeele waxaanu ognahay manaahijta iyo curriculumka lagu dhigta meelaha aanu joogno in ay xambaarsan yihiin waxyaaba fara badan oo duritaan ah amaba distortions ah ee markaa ku wajahan islaamka iyo muslimiinta ku wajahan iyadoo laga dhaadhicinayo ardaygii wax soo bartay ee kalajka ka soo baxay ama isagu bajalarka ha wato ama m masters degree ha wato ama p i d ha wato ama uname any certificate miday doontaba ha noqoto xambaarsanaado waxaad dareemi kartaa in dad fara badan oo noocaasa maanta ay ka dhaadhacsantahay islaamka inuusan xanuun noqon karin markaad weydiiso su-aalaha qaarkood ama ay ku weydiiyaan ba waxaa kugu soo noqonaya fakar ah islaamka macquul maaha siduu u xallin karaa mashaakilka maanta ka jira ee la xiriira caafimaadka islaamka xal ma noqon kara ma isagaa xallin kara problemka maanta jira ee faqriga ee gaajada iyo dhibaatada maanta haysata bulshooyinka islaamka ma xalin karo maadaama civil war meel kasta uu ka jiro islaamka muxuu xalin waaye waxaan rabnaa marka haddii ilaahay subxaana wa tacaala yidhaahdo daqiiqadahan iska gaaban inaan dulmar ku samayno waxaa loo yaqaan ashumuuliya alislaamiya islaamku ma daboolay dhibaatooyinka innagayna haysta ay xalma u haya islaamka baraamijta innagaan u baahannahay hadday noqon lahayn baraamij tacliimiya hadday noqon lahayn baraamij siyaasiya hadday noqon lahayn mid iqtisaadiya dhaqaale ku salaysan islaamka baahida ina haysaa ima daboole taa waytaan u bixi doona biidn illahi subxaana wa tacaala waxaan ognahay islaamka markii ilaahi subxaana wa tacaala diintan uu soo dejiyey waxyaabihii nebiga lala soo diray baa waxaa ka mid ahaa aayado ay ka mid yihiin yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa saa u dhan tihiin islaamka wadagala innagoo dhan fakarkeenna cawaaqifteenna wax alla waxaan xambaarsannahay dareemadeenna kala duwan iyo aideolojiyaadka kala duwan xambaarsan nahay qof wadaba waxaa loo baahanya inuu islaamka u raacsiiyo islaamka wadagala dhegtayda waa inay islaamka ay gashaa oo wixii islaamka maqal uu yidhi keliya aan maqla indhahayga waa inay islaamka ay galaan oo wixii indhaha la raac keliya aan la raaco wixii ka laab la yidhina waa inaan ka laabo gacantayda waa inay islaamka ay gashaa oo meeshii la yidhi saar waan saarayaa meeshii laga celi waan ka istaagayaa fakarkayga waa inuu islaamka galaa wixii ka fakar layihian ka fakaraya xuduud waxaa jirta oo mamnuucay tahay oo iga reebantah inaan ka fakara waan ka istaagaya idan markaan leeyahay muslim baan ahay ama aan leeyahay total submission isu dhiibitaan buuxa baan ilaahay subxaana wa tacaala isu dhiibiya markaan leeyahay macnaheedu wuxuu yahay from a to z noloshayda bilow ilaa iyo dhammaad in islaamkaas u wada daboolo saas darteed baa waxaan leenahay mawduuca muhiimkaa wuxuu yahay in afraad marka la joogo individual levelska iyo marka la joogo mujtamacaad iyo societyga marka la marayo intuba inay naga dhaadhacsana tafakarka ah in islaamka keliya xal uu noqon karo waxaana u baahanaa biidn illahi subxaana wa tacaala in islaamka oo la wada koobaayo inay diin tahay adilo fara baa jirtaan insha allah subxana wa tacala u bixi doona haddaan ku hormaro waxaa dhacday nebiga sala allahu calayhi wasalam caado ayuu lahaan jiray ahayd in marka la gaaro mawaasim اlxaj xajka marka la gaaro dacwadun iyadu ahayd ugub oma bilow ay ahayd wuxuu nabiga sal ly slm caada u ka dhigtay in uu xajka marka la gaaray inuu la kulmo qabaa'ilka kala duwan iyo mujtamacaadka meelaha isugu imanaya isagoo isu bandhigaya oo leh war waxaan ahay moxamed waxaan ahay rasuul la soo diray diin baan xambaarsanahay khayr baan wadaa waan idiin digayaa waan idiin bishaaraynaya war aniga igu soo dabafaylo isoo raaca waxaan ognahay marka nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu sidaa wadaba waxaa garabkiisa taagnaan jira mar walbaba khaliifatuhu wa sidiiquhu abubakr radia allahu canhu arda oo garabka ka taagnaa mar walbaba abubakr baa wuxuu ka helin jiray hala rumeeyo war hala raaco isaga marka u helin jiray waxaa dhacda marka qabiilo macruufa oo la magacbaxday bani shayba amaba ree shaybaan ahaa oo axmed bin xambal uu ka dhashay oo mutanabi uu ka dhashay rag fara badan masiid uu ka dhashay rag badanoo maanta fuqahaa ah iyo rag badanoo maanta lagu tilmaamay inay shucara ay ahaayeen ama lagu tilmaamay inay ahaayeen dadkii ruwaadda aha marka islaamka la joogaba ka dhashay qabiilada abuufarta ku fiiqa abuubakar wuxuu yidhi rasuulow qoladaa ka waran haddaad la hadashid anigu kolley waxaan odoloso ii muuqda amaba sida iiga muuqata ayaa waxay tahay inay dad dabacsan oo fakarka aan xambaarsannahan aan gelin karno rasuul allah aan la hadalno abu bakar wuxuu farta ku fiiqay nin lagu magacaaba mafruuq mafruuq wuxuu ahaa nin la leeyahay isaga madax ka ah nin lagu tilmaamo ah xikmad iyo noocan maa caqli iyo faham lagu tilmaamay maadaama uu ahaa oday beeleed uu ahaa ninkii baa lala hadlay kadib buu nabiga sala allahu caleyh su-aalay isdhaafsadeen waxyaaba isdhaafsadeen waxaa ka mid ah marka aan in yar u gudbo in uu weydiiyey uu yidhi abubakar baa su-aasha weydiiyo bilaaba wuxuu yidhi waxaan idin weydiiyey horta tiradiinu intay la eg tahay markaasuu innaga waxaan gaaraynaa kun haddaan qabiil nahay kunkeena laakiin dadku hadday kun gaaraan lagama adkaan kara buu yidhi ka waran buu yidhi dagaalka iyo aad gashaan wuxuu yidhi annaga dad waxaan nahay aad iyo aad u ad adag marka dagaal la galana waan caroonnaa haddaan xanaaqnana wixii naga soo horbax waan qaramsanaynaa buu yidhi waan ku tegaynaa oo wax aan u joojinayna markaa ma laha intaa markuu sii dhaafa kadib uu hadalka uu sii waday bu wuxuu yidhi haddaba ogow waxaa ila socday nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam nebigaa la weydiiye wuxuu yidhi maxaad u socotaa markuu wuxuu ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullahi baan idinkugu imid inaad aniga i rumaysaan oo aad i raacdaan qoraysh baa iska kay soo fogaysay idinna isoo dhoweeya oo bimacnaa waxaa idinkaga raba mawduuca buu ka hadlay nebiga sal alla aleh wasalam weli meeshaan socda ma gaadhin waxay socotaba ama wadahadalka uu socday kadib wuxuu yidhi haddaba oday waxaa jira qubaysa ibni haani lagu magacaabo oo oday diineed ah oo sheekheeni ah bal la hadal isaga un fahamsiin isna hadalkii marka loo keenay buu wuxuu yidhi niyahow haddaad noo timid suurtagal ma aha out of the blue iyadoo aynaan ka soo fakerin inaan go-aan aan ku siino waqtina si inoo kaadi na dhowr na sug jawaab baan kugu soo celinaynaa kadib haddana waxaa hadla ninkii kaleo milatariga haystay isagaa loo dhiiba hadalka kii milatariga wuxuu yidhi maxamedow soo dhawo laakiin hal arrin baan ku dhihi lahaa buu innaga waxaan u dhexaynaa buu yidhi furus oo ah dowlad aad iyo aad u xoog badan bersia markaa lagu tilmaamay inay ahay super power ama alqudbiya dawliya waxa maanta loo yaqaan ilaga gacanta ugu jirto kow waxaan kaloo u dhexaynaa niman caraba marka wuxuu ku yidhi wixii furus naga xiga wax aan ka qaban karna ma laha oo magagelyo kuma siin karno oo maanta haddii adiga aan kusoo dhowayno heshiis baa jira aanu kala saxiixnay innaga iyo dowladdaa ah ina leh yaan la soo dhowaynayn qof innaga inaan diyaaru ahayn marka waxay yidhaahdeen amaa wixii carab naga xiga soomaa waan isaga filanna carab innagaa iska celin karna meel baanu saaraynaa oo dad waxaan nahay tiradoo inta ay gaarsiisan laakiin markuu arrinka uu gaaro furs waxba kuuma qaban karo nabiga sal allahu caleyh wasalam hadalkan markuu yidhi kadib markii lagu yiri kadib buu kelmad bixiyo oo meesha aan u socdo the bottom line of the topicna ah oo wuxuu yidhi nabiga sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam laa yansuru hada addiina إلا من أحاط من جميع جوانبه إلا من أحاطه من جميع جوانبه wuxuu diinka kan uma gargaarayo umana hiilinayo waxna u teli maayo ilaa qofka afartiisa gees from a to z min alif lilya bilow ilaa iyo dhammaad ilaa islaamka qaybihiisa kala duwan wax ka qabto yacni uu wax taro bimacnaa meesha waxaa laga fahmay nabiga sala allah alay slam wuxuu dhihi karay anigu maanta waxaana in baxsada oo qax ah meeluu ku habsado aanan haysan mar haddaad carab igaga filan tihiin furus hala gaaro waqtigooda hala gaaree meeluuna isiiu dhihi karin lakiin nabiga sal ly slm wuxuu yidhi may anigu waxaan rabaa wax inclusiveness leh wax comprehensive leh wax shaamil ah wax wada dhan diin iswadataan rabaa buu yidhi oo siyaasadeeda wadato oo dhaqaalaheeda wadato oo jihaadkeeda wadato oo salaadeeda wadato oo soonkeeda wadato oo dacwo wadato oo xijaab wadata oo wax walbaba wadatay laakiin diin haaf haaf ah oo ah inuu qofku yidhahdo waxaan qaadanaya haaf haafka kalena shaqaydmaa diyaaruhi buri sala allahu caleyh wasalam meesha waxaan ka qaadanaa macno ah diintan ilaahay uu soo dejiyey waa diin iyadoo dhamaystiran waa diin aanan ahayn sida diinta masiixiyada oo secularismka aaminsan secularismka oo macnihiisu u yahay wax alla wixii diinana kaniisada afarteeda gidaar afartan derbi ee ku hareeraysan ma dhaafi karto wixii diina meesha lagu hayo laakiin dibadda markaan u baxo gabadha waxay doonto ha xirato ninkii wuxuu doona ha sameeyo labada ha isqabeen ama yaana isqabin noloshooda nolosha dhex mareed ha dhex marto qofku wuxuu doona ha sameeyo laakiin marka la joogo widin lagu jiro afarta gees ee kiniisadda unbaa diin laga hadli karaa waxay rabaan marka diinta noocaas oo kale in lagu tadbiiqiyo teena islaamiga oo la yidhaahdo diinta waxay ku egtahay un keliya meeshan marka masjidka lagu jiro ha layshaboogo oo odayaashuna cimaamadooda ha xirteen dumarkan ha ysxijaabeen marka la tukado oo salaada la dhammayna dibadda marka loo baxo gabadhin xijaabka ha tuurto ninkii isaga ahaana suu doona ha u dhaqmo khamro marka laga hadlayo la iyo marka sigaar la cabayo iyo marka la tumanayo iyo marka zina laga hadlayo intaasoo dhan diinta shaqa kuma laha waay maxaa diinta waxay ku eg tahay uun meelaha haddaba annaga diinta aanu ka hadlayna ilaahay subxaana watacaala inoo soo dejiyey waa midda markaan collejka jooga diinta i ah waa markaan universityga jooga diinta i ah markaan baarlamaanka dhex fadhiya diinta i ah markaan gurigayga jooga diinta i ah markaan reerka la fadhiya diinta i ah markaan muxaadaraadka jooga diinta i ah markaan tukanaya diinta i ah sidayan suurtagalo ahayn in aad heshiis lala galo oo la yidhaahdo duhur iyo casri waan tukanaya laakiin salaad subax iyo maqrib cishe iga daa sidayan suurtagalo ahayn sidaanay suurtagal ahayn waan tukanaya laakiin zake ma bixinayo sidaysan suurtagala ahayn laba ragca ayaan ka tukan karaa duhurka labada kalena halayga daayo sidayn suurtagal ahayn baa diinka kan laa yatajaza macquul maa haafna in lagu camal falo haafna laga tago waa qodobka ugu horeeya mawduuceenna uu taabanaya biidn illaahi subxaana wa tacala oo rasuulka sala allahu caleyh wasalam halkaa uu dhigay waxaan kaloo u gudbi lahaa harmar haddii mawduuca la fahmay noqdada labaad ee shumuudyada ah quraanka waxaan arkaynaa allah subxaana wa tacaala markuu ka hadlayo mowduucaasoo kale inuu leeyahy wanazalna calayka alkitaaba tibyaana likulli shay waxaanu kuu soo dedinay kitaab wax kasta caddaynay haddana wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam allah wuxuu yidhi maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitaabkan qur-aanka ad arkaysaan wax aanu kaga tagnay malah oo dhammaan wax kastoo bini aadamka u baahanya waan dhex dhignay walidaalika arag kitaabka xitaa culimmadu waxay yidhahdeen adoo raadinaya any shay oo la xiriira chemistry la xiriira qur-aanka inaad ka heshid bay u badantah qur-aanku macnihiisa maaha inuu yahay a book of chemistry maaha oo chemistry lagaga hadla maaha ama book biology lagaga hadla maaha ama book geography lagaga hadla maaha laakiin wuxuu ku siinaya hint wuxuu ku siinayaa meeshii laga ambaqaadi lahaa waana waxa keenay dad fara badan oo taariikhda aada iyo aad baal dahaba ka soo galay oo culus oo maanta loo yaqaan inay yihiin pioneers marka laga hadlay islamic civilization marka la joogo ama alxadaara alislaamiya marka la joogo dad maanta muuqmuuqda ad arkaysaan oo majaal walba oo loo baxay hadduu noqon lahaa medicine hadii noqon lahayd hadduu physics noqon lahaa hadduu math noqon lahaa ragga maanta ugu muuqmuuqda muslimiinta ah intaa waxa ay ku gaareen maxaa yeele waxay ka shidal qaateen oo ay ka qalindaarteen oo ay ka iftiinsadeen oo ay ka bidhaansadeen kitaabka ilahi sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam oo mawduuc siisa gaara in loo daraaseeya wuxuu yidhi allah subxaana wa tacaala fain tanaasactum fii shay faruduuhu ila allahi wاrasuul wardadoo haddaad isku qabsataan wuxuun haddaad isku qabsataan arrinuun haddaad isku qabsataan ilaahay iyo rasuulkiisa celiya ayaanaa isdiidnay fakir baan isku qabsannay mas'alaana dhex martay adna waxaad garaacday xaggaa iyo galbeed ana xagga iyo bari baan garaacay labadan waan isku gacmo tuura waanu isdiidnay meesha keliya aan u laaban karno iyo waxaa keliya halbeeg inoo noqon kara ama khilaafka aniga idigana dhex taagan waxa keliya wax ku xallin karna waa alkitaab wasunna walidaalika hadii kitaab kitaab ullahi jala wacalaa iyo sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam sida ay tahay kamaa unzil hadii loo fahmo khilaafkan maanta aad arkaysaan wadaadada isku dhegan yihiin midkan aad arkaysaan innaga yaal iyo midkan aad arkaysaan bulshada dhex yaal intuu u xalismi lahaa muxuu la xalismi la yahay maxaa yeele waxaa laga tegay qaacidadii ahaydo markaan isqabsanno halkee loo xuguntamaa referensigu waa halkee intee intee arbitrar ka noqon kara yaa arbiter noqon kara yaana kala xukmin kara yaanu u guddoonsanaa arrinkeen yaana guddoomin alkitaab wasunna idan hada hada jala wacala allah subxana wa tacala haddana wuxuu yidhi siduu u huba darteed buu wuxu waman lam yaxkum bima anzl اllah faulaika hum اlkaafiruun saddex ayadood midna waxay leedahay faulaika hum اlkaafiruun midna waxay leedahay faulaika hum اظaalimuun midna waxay leedahay faulaika hum اlfaasiquun saddexda ayadood waxay tilmaamayaan dastuur baanu soo dejinnay kitaab baanu soo dejinnay wax walbaba xambaarsan wuxuu xambaarsan yahay markaad aragtid loo baxo qaybta dhaqaalaha waa aragtay walakum nisu maa taraka aswaajukum in yuusiikum lah labadaa aayadood keliya iyo aayadda ugu dambaysa fii suurati nisa saddexdaa aayad culimmadu waxay yidhahdeen wax alla wixii basics of economics ayaa ilaahay subxana wa meesha ku sheegay ilaahay subxaana wa tacala meeshuu kusoo ururiyey haddana marka la joogay qisaasta hadduu noqon lahaa pinal codka oo ah xeerka ciqaabta ama hadduu noqon lahaa mid la xiriira usluubiyaadka ama aadaabta akhlaaqda ilaahay subxana wa tacala meeshaasu ku xusay haddii marka kitaabka ilaahay aanu dhammaystiraan lahayn oo laba ruux markay ilka iska jabiyaan laba markay midi isku dooxaan saddex markay is-eryato haddaan xal looga helayn ilaahay nama dhaheen ku xuguntamo ilahay nama fareen laakiin sababta ilaynoo yidhi waman lam yaxkum bima anzal allah fa ulaaika hum alkaafiruun bimacnaa allah wuxuu hubaa qofkan ku xugmin kitaabka ilaahay waa gaal waa daalim waa faasiq marka la leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu hubaa in kitaabkan uu dhex ahaysiiyey oo weliiniiray wax alla waxaad u baahantay oo aadan ka weynayn walidaalika arag markii ilkaha la iska jibo katabna calayhim fiiha ana alnafsa biاlnafsi wاlcayna biاlcayni wاlanfa biاlanfi wاluduna biاluduni wاlsina biاsini wاljuruuxa qisaas allah subxaana wa tacala wuxuu tilmaamaya ilig ilig marka loo tuurayo il il marka loo tuurayo xubin xubin marka loo tuurayo markii dhaawac dhaawac marka loogu guday wax walba waa laga hadlay haddii marka islaamku uu waxaasoo dhan uu ka hadlay uma malaynaya jawaanib kale marka uu imaadinayo salmaan alfarisi baa hadal wuxuu leeyahay ah callamanaa rasuulu اllahi sala اllahu calayh wasalam kula shayin xata alkhira rasuulka wuxuuna baray wax walbaba allaha ka dhiga ah eh, xitaa xamaamka qofka markuu gelayo suuliga musqusha markuu galayo sida dantiisay xaajadiisa u gudan lahaa lugta midig dib u dhigoo bidixda hormari markaad soo baxaysidna hormari tan lugtan hormari lugtan dib u dhig markaad geli waxaad tiraa acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'if qiblada ha la jeesanin inta u soo jeeso gacanta midig istinjaha ka ilaali ka hormari istinjaha hormari maylashada qubayska ha kuu dambeeyo gacanta midig dhaqo gacanta bidix ku xeli war diintan ka hadasha xamaamka iyo wixii la xidhiir ee ka hadashay sidii markaan suuliga aan gelaya toiletka aan gelaya wixii aan samayn lahaa diinta ka hadashay do think in aynan ka hadlaynin marka laba ruux isdilaan wixii laga yeeli lahaa do think inaanay ka hadlaynin markii arrin siyaasadeed loo baahanya wixii laga yeeli lahaa ma u malaynaysaa diinta inaanay ka hadlaynin wixii dhaqaalaha laga yeeli lahaa ma u malaynaysaa diinta inaanay ka hadlin dhibka inagayna haysta haddaan nahay bulsho soomaaliya inaan xal loo heli karin yani macquul miya diin ka hadashay xamaam ka hadashay inaanay ka hadlin arrimihii waaweynaa ilan diinta annaga waxaan ognahay markii koodka religion marka la taagan yahay judaismka marka la joogo christianityga marka la joogo diimahan iyagu markaa dhulka eh, dadku ay samaysteen iyaguna ee munasalka aanan marka laga hadlayo dhammaan waxay isku dayaan diintu inay xambaarsan tahay wax alla wixii cultura wax alla wixii beliefisa wax alla wixii dareena wax alla wixii dadku u baahan yahay marka diintan islaamiga ah, ee iyadu koobtay haadihi aljawaanib kullaha suurtagal miya inay aanay ka hadleen arrimaha dhaqaale walidaalika waad arkayseen dhawaaqyadii ugu dambeeyey markii economic recession uu ka dhaca xagga america maqaalaadka ugu sarsareeyey ee buuxiyey newsrates times iyo journaalada sumcadda leh marka xagga la joogo waxa ugu badan ay soo celcelinayeen waa maxay waxay yidhaahdeen maanta waxaa america haysta iyo yurub haysta oo ah problem dhaqaale the way out solution waxaa noqon kara xalna waxaa u noqon kara hal shay un keliya in tadbiiq lagu sameeyo nidaamka dhaqaale ee muslimiintu ay leeyihin nidaamka dhaqaale ee muslimiintu ay isticmaalaan ee isagu markaa free of usury ah oo aan isticmaalin ribo oo bunuugtooda ay tahay bunuug saliima unbaa looga bixi karaa dhibka ina haysta iyo backslideka ku yimi dhaqaalahana ku yimi arag meesha ninkaana muslimka wuxuu xal ka raadinayaa kitaabkaa wuu ogyahay wuu og yahay xal inaad heli kartid wuu og yahay mushkilada dhaqaale inaad heli kartid marka hadii ninkii kii intellectualka ahaa oo inaga naga midka ahaa ee da'yarta sidiino kalea ah ilaahay subxaana wa tacala soo baray hadduusan garowsanayn ka waran waxuu xambaarsan yahay soo ka maali ximaari yaxmilu asfaara dameer kutubo ku raran sooma noqonayo dameer fysics ka saaran yahay adigu bal just imagine dameer fysics dhabar ka saaran yahay oo economika dhabar ka saaran yahay oo wax kasta ka saaran yahay waxaana waxaanan ay ku jiraan fi lkitaabi wasunna inta waxaa laga helay kafir kitaab wa sunna marka waxaan u baahanna iyadoo culumta maadiga uu noo bartay kii dayarka ahaa iyo tii dayarta ay noo baratay iyagoo haddana la bartay culumtii sharciga ahaa labadooda waxaa laga dhex samayn karaa wi iyo tawfiiq waa layswaafajin karaa waa laisku keeni karaa waana xalka keliya islaamka marka uu hayo waxaan marka u baxayaa biidn illahi subxana wa tacala xitaa baab dayn marka la joogo allah subxaana wa tacala wuxuu le ya ayuha aladiina aamanuu bidaynin ila ajalin musamaa haddaad kala amaahataan shilinka adiga aan kaa qaatay karoonka aan kaa qaatay daalarka aan kaa qaatay eeroga aan kaa qaatay iyo waqtiga aan soo celinayo sidaan u soo celinayo iyo aniga adiga documentiska aan kala qoranayno iyo heshiiskana dhex maray intuba diintu way ka hadashay idan waxaa haysataa marka diin la dhihi kara waa huge gigantic ah oo wax alla waxaan u baahanahay oo khayra marka aan heli karo ilaa wuxuu gaaray imaam shaafici heer uu yidhaahdo wallaahi wuxuu yidhi daabadeeda buu yidhi neefkan aan wata ratiga aan wata buu yidhi haddii xarigan aan ku hogaaminayo oo leejaanka oo ah aan ku hagayo haddii uu iga lumo waxaan hubaa buu yidhi kitaabka ilahi inaan ka dhex helay yani heer wuxuu gaaray inuu yidhahdo hadduu iga lumo kitaabka ilahina ka dhex helay maanta adiga haddii lagu dhihi lahaa microfonkan hadduu iga hallaabo kitaabka ilah waxaa laga hela inaad u qoslahid baa laga yaaba dhihi lahayd odaygu noocanna waa lagu soo socdaa ma aragtay kolley waxbaa jira maalmahanba hadalkiisu isdabamarsana inaad ka bilowdi baa laga yaabaa laakiin dadkii hore waxay gaarsiisnaayeen nooc iqa kalsooni heer ay yidhaahdaan haddii maanta waxa aan waayo waxaan ka dhex heli karaa within kitaabka ilaahay subxaana wa taala sunnada nabiga sala allahu caleyh wasalam dadka maanta markayna diidan waxay rabaan islaam ah leh islaam aan salaad wadan guur aan furiin wadan caqiido aan shariico wadan cibaado aan mucaamalo wadan xaq aan awood wadan iyo musxaf aan sayf wadan islaamku lama dhaco islaamku wuxuu ku faray waxa la leeyahay broad base concept ah oo worship ku salaysan maxaa ku salaysan in lagu yidhaahda maalan marka lagula hadlaya islaamku wuxuu ku yidhi waqtigaagoo dhanba waqtigaagoo dhanba laguma dhihin masjid intaad gashid maantadan tusbax qado subxaan allahi ku jir qur-aanka kuma dhihin maanta dhan min asabax lileil un kitaab un aqri qur-aan un ha aqri maanta dhan masjid ha ka bixin qofku yidhi markaa mala laakiin rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiidkii xandala waa tan uu ku yidhi walaakin yaa xandala saaca wa saaca saacadna waxaa lagaga baahan yahay cibaado saacana waxaa lagaga baahan yahay adduunyadaad u shaqayso saacad waan tukanayaa saacad ahalkii baan siinaya saacad waxbarashaan siinaya saacad booqashaan siinaya saacad anaa u baahan inaan keligay fadhiiso saacad walba qofku xaalad buu ku jira idan waa islaam isaga dhan iswata oo xaaladihiisu marka ay buuxaan hunaa marka islaamkeen wuxuu ka bilaabanayaa marka la joogo baabal akli marka la joogo qofka marka raashinka loo soo dhigo inuu bismillaahi yidhaahdo gacanta midig uu ka cuno meesha xigtaay uu ka cuno ilaa uu ka dhammeeyo islaamka xadiday wuxuu leeya ibnu qayim aljawsiya markuu ka hadlay fii tuxfati lmawluud markuu ka hadlayay wuxuu ka hadlayaa laga bilaabo labada ruux intaanay isguursan guurkooda wax lagu salayn laha maxaa criteria midii kaa soo harbaxda ma guursa kii kaa soo harbaxo gabar haddaa tahay ma iska marka la isguursada kadib noloshu say u soconaysa kadib owlaad baa imanaysa see loo tarbiyeeya marka ugu horeysa mawluudka u yimaada maxaa lagu bilaabaa kadib caqiiqadii wanqalkiiba haddana islaamkuu ka hadlaya haddana wuu soo gudbay wuxuu ka hadlaya ilmihii uurka ku jiray embirologicali maraaxiisha uu marayo haddana marka la dhalo haddana qofka markuu dhinto marka la aasayo janaasadii inta islaamkuu ka hadlay ataxadaakum ay challenge haddii la keena diin miday doonto ha noqotee ee midda maanta bini aadamka ay ku faanaan diin la mida diinta islaamka ama lala barbardhigi karo suurtagal maaha in la helo diin cala alaqal usoo dhawaan dhowaan karta tan islaamka maxaa yeele waxaad arkaysaa aqri kitaabka tawraatka aqri injiilkan aqri boqolkiiba sagaashan waa taariikh ciisa inta ka baxay muusa inta aaday taariikh bay u badan tahay oo boqolkiiba toddobaatan siddeetan iyaga jeebkooda ay kala yimideen fiixiin diinteen arag markii taariikh qisat yuusuf laga hadlo markiiba waxaa daba taal ayaad leh qisada waxaan ugu talagalnay in cibro lagala dhex baxo waxaa laga hadlayaa muusa iyo saxarat fircawn baa laga hadlayaa darsi iyo xukun baa ka dambeeya waxaa laga hadlayaa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam dhibta lagu hayo darsi baa ka dambeeya waa diin iyadooba complete ah oo buuxda oo dhammaystiran oo aan maanta la dhihi karin waxaa ku jira in nuqsaana taana islaamkaanu ka helna walilahi alxamd hunaa marka nin caalim culammada ka ah, ayaa waxaa la weydiiyey masar isagoo jooga waxaa la weydiiyey waxaa la yidhi isagoo mawduuc sidaanoo kale ka hadlay baa la weydiiyo hal alislaam yaxil mushkilat almasaakin maanta dhib waa wuxuu ka taagan yahay xagga deegaanka marka la jooga masar waa aragtay tajamic sukaani haa'il dadku meelay kala degaan malaha dadku aad bay u tira bateen overpopulated oo meel la kala dega markaa malaha haddii islaamka wax xalinaya baa tiri maxaa loo xallin waayo hunaa marka mas'alada sidaas oo kale wixii la midka ah waxaa nabiga sala allahu calayh wasalam uu kaga jawaabay xadiid hadda ka horba wuxuu soo maray xadiidkii muslim dad wuxuu arkay samaynaya waxaan loo yaqaan talqiix ama faxlin ama pollination uu dhaho biologiga oo ah geed ayaa waxaa laga soo qaadaya geedka kale waa la mismaarayaa si markaa noocan maa uu u noqdo mid markaa miro dhalay suu u noqdo markii uu arkay nebiga sala allahu alay wasalam iyadoo hawsha la samaynayo buu yidhi waa mx waxaa samaynaysaan markaas yaa rasuul allah talqiix baa lagu magacaabaa faxlin baa lagu magacaabaa pollination system weeye haddii kan kan lagu talaalo saabuu noqonay markaasuu nebiga sala allah alay wasalam antum aclamu biumuuri dunyaakum wixii adduun la xiriira idinkaa og buura sala allahu alay wasalam idan shariicada waxay ku siisay wax lagu magacaaba greenland oo ah waxaa lagu siiyey cadaaladda ha ka tegin garsoorka ha ka tegin wanaagga ha ka tegin dulmiga iska ilaali maskaxda adeegso caqliga adeegso shaqee marka aad wax ka fakaraysid iyo go-aan aad soo saaraysid go-aankaa iyo mowqifka aad qaadanaysa yaanu aayadda ka hor iman xadiidka ka hor iman inta kalena waa lagu ogolaa idan cuquusha markaanu isku geyna ilan allah subxaana wa caqligu la hadlo laayaatin liqowmin yacqiluun liuli labsaar liqowmin yadakaruun intaba waxaa lala hadlayaa dadka iyagu indheergaratada ah dadka caqliga leh dadka intellectualska ah dadka intelligenska ah dadka fakeri kara dadka maankooda uu fadhiyo intaba waa lala hadla ayb maxaa lagaga baahaya marka adinka fariista intii intellectualis iyaga xal u keeni kara meesha dadka la dejin lahaa problem baa jira soo maaha intaasoo qabaa'il baa is haystay dowlad baa dowlad kusoo duushay soo fariista oo wanaag war ku wada xaliil ilahi subxana wa taala isagaa leh qolada gar gacan ku dhigo oo qabta kuwa kale ee saxsanna garabkooda istaaga fain faat watan qur-aanka uu tilmaamo in aa'ifatani min almuminiina iqtatalu xuluushaasoo dhan qur wuxuu bixinaya hinta uu bixinaya adaa lagaa rabaa marka inaad fakartid that is why aan u haysanno marka la joogo fi lislaami waxaa la leeyahay madhab ashaafici maxaa looga baahan hadii qur-aan meesha yaal madhab alimaam axmed bin xambal maxaa looga bahan hadii qur-aan maxaa looga bahan alimaam maalik waxaa looga baahan wax kala majiro waxay fahmeen waxay kala baxeen waxaan loo yaqaan logiga marka la joogo deducement way kala baxeen waxbay ka fahmeen juristigna waxbay ka fahmeen duruusi ay kala dhex baa nolosha marka lagu tadbiiqinaya marka waxaan rabaa inaad fahamtaan broblem walbaba iyo mushkilad walbaba curriculumka sida idinkugu qoran markaad jaamacaadka aad joogtaan laydin kale islaamku keliya wuxuu ku mashquulsan yahay un keliya gabadha shaqada aadi lahayd guriga in lagu xambaaso midii iyadu waddada mari lahayd sidii loo haloogi lahaa oday gardaysto qamiis gaabsada inta unbu ku howlan yahay iyo dad la dilo oo terrorism la faafiyo islaamkeenna markaad ka hadashid markii biace la jooga nabada marka la joogo marka assalaam la jooga nabadda marka la joogo marka laga hadlaya daris wanaagga marka laga hadlayo marka laga hadlayo nolol wanaagga laga hadlayo cid nagu haysata ee tartami kara markaa mala waana meeshii ay uu lahaa ninkii gabyaaga ahaa ramatni bidaa'iha wansallad cuduray iyadu qabtay intay saa ugu tuurtay bay iyadu baxsatoo caraggadisatay buu yidhi macnaha waxala jeeda waa maxay diintooda markay ka waayeen culuusha bay adiga tag kaasoo gelinaya waana macno meeshiisa markaa huna haddana waxaan kaloo garanaynaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam xadiidku wuxuu ku yidhi in allaha xadada xuduudan falaa tactaduuha waxarama ashyaa falaa tantahikuuha wafarada faraa'id falaa tudayicuuha wataraka ashyaa raxmatan bikum hayra nisyaan falaa tabxatuu canha ilahay soodime ayuu sameeyey waxna xalaal buu ka dhigay waxna xaaraan buu ka dhigay waxna waa idinku waajibiyey waxna waa idinka reebay waxyaabo waxaa jira uu ilaahay ka aamusay raxmatan bikum hayra nisyaan idinka laydiin naxariisanaya ilaahay ma halmaamin ilaahay ma halmaamin inuu xal u keeno mashaakilka la xiriira dadka meeshii la dajin lahaa markay u baxdo marka laga hadlay maalan poblationka markay overpoblated ay noqdaan ilaahay xal uma waayin in la helo mashaakilka qaarkood in xal loo helo ilaahay uma waayin laakiin waxaa loo daayay cuquushana raxmatan bikum hayra nisyaan marka waa xuduud inaga laynoo daayay loona baahay marka inaan markaa inagu ka fakarno waxaa kale aan u baahannahay amaba fakarka washtanka marka la joogo iyagu waxay rabaan ilaah sida meeshaan u fadhidaan hoolka ilaah meeshan inta fadhiisa indhaha un dadka la raaca haddii qof qof kale uu dilo aanu la hadlin haddii laysdagaalaan aan waxba ka sheegin waxa alla wixii corruption aad samaysaan aan ka hadlin macnaha waa ilaaha orosto ninka filosoferka ah hadalkuu tilmaami wuxuu leeyahy ilaahu markuu qiixayo wuxuu leeyahay ilaaha isaga unbaa is-og waxaa ka dhacaya khalqigan oo uu sheeganaya inuu uuman wax kalama socdo hadalkaa waxaa yidhi arosto waxaanse ku faraxsanahay waxaa u jawaabay nin ay isku diin yihiin lagu magacaabo waldoran wuxuu yidhi ilaaha arosto uu ka hadlay waa ilaah miskiina buu yidhi uu ka hadlayo waa ilaah miskiina wuxuu la mid yahay buu yidhi ilaahaas boqorka ingiriiska oo boqornimada uun buu leeyahay isagaa kor ka maamula laakiin waxyaabaha detailiska iyo siyaasada socota iyo heshiis lala qaadanaya ee lagu duulaya iyo intee la degaya iyo maxaa laga yeelaa dhaqaalaha iyo bajetka wadanka maxaa laga yeelaa shaqa kuma laha marka ilaaha uu rabo ilaahayna maaha subxaana wa tacaala sidaa maaha jalla culaa subxaana wa tacala sidaa maaha ilaahay waa allahana wamaa tasqutu min waraqatin ilaa yaclamuha walaa xabatin fi dulumaati اlardi walaa ratbin walaa yaabisin ila fi kitaabi mubiin waa allaha la socda xabadda caleenta ah geedka markay saaran tahay qoyanta wuu la socdaa cagaaranta markay coolanaato qallasho ingegto dhulka ku dhacdo wuu la socdaa wax alla wixii dhulka ka soo baxay wuu socdaa dhibic rooba marka ay soo difiqdo wuu socdaa waa alla everything details hab aad caadi aanan ahayn maskaxdaad kusoo dhici karin buu allah subxana wa tacala wula socda allaha soomaha yowma alqiyaama leh faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara daradu qofkii la yimaada dara daradii berigii hore culimadii hore ee diinkana soo gaarsiisay maadaama ay in fara badan aanay ku mashquulsanayn daraasaadkan loo yaqaan scienceska iyo wixii la mida ah, waxay dhihi jireen dhuuracasa wax u dhigma laakiin waad ogtihiin iskuullaad kusoo dhigateen in scienceska uu tilmaamay inuu jiro wax lagu magacaabo airan ama atom waxaa loo yaqaan oo ah qurubka ugu yar ee maatarku isha aanay qaban karin waxa ugu yar ilaa inaad with the aid of device inaad soo qaadatid qalab weyneeye inaad saartid mooy aadan arki karin qofkii khayra oo la yimaado ama shar la yimaada yowma alqiyaama gacanta loo gelinaya allaha arag awooddiisu meeshay gaarsiisantahay supernatara wax caadiya maaha in lagula xisaabtaa maanta caalamku wuxuu gaaray oon keliya systemka digitalku maraya in waxa digital lagu xisaabo laakiin caalamkaa kale yowm alaakhira markii la gaaro caalam daraad baa lagu magacaabaa atan baa wax lagu halbeegaya kaasaa wuxuu u noqonaya halbeeg ma macquul baa marka caalamka maanta aanu ku jirno The, the, the contemporary world oo maanta aan ku noolnahay weli ma gaarin mana u soo dhowa idan allah subxaana wa tacaala waa allah xisaabay all the details allaha marka la socda itan wax la mid oo khayra iyo shara ma u malaynaysaa in uusan xal u helaynin problemka ayna haysa haddaan nahay society problemka ayna haysa haddaan nahay individuals problemka ayna haysa haddaan nahay dowlado problemka ayna haysa haddaan nahay ummado macquul miya macquul maaha rabbulcaalamiina jala wacala isagaa macnaha marka tilmaamay huna marka waxa kale oo aan uu leeyahay nin fakariinta ka mida ah. islaamku waxaad ka soo qaadaa buu yidhi nin bini aadamo aad iyo aad u dheero aad iyo aadna u xoog badan islaamku wuxuu la mid yahay buu yidhi bimacnaa xagga zamanka tuul wuxuu socday laga bilaaba min doon aadam calayhi salaam ilaa waqtigan buu socday marka laga xagga cardigana ummad aanu gaarin ma leh wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin xagga cumqigana wuxuu galay ay details aakharow ka hadla adduun buu ka hadla maanta qofkii aqriyay old testmentiga ama wax alla wixii gospelskooda ninka aqriyay waxaad arkaysaa inta ugu badan ee laga hadla waa history way adag tahay you hardly ever come across inaad ka hortimaad ama aad aragtid aayad ka hadlaysa yowma alqiyaama ka hadlaysa qiyaamahoo dhan waa la ihmaaliyay intay fadhiiseen nimanka xaaqaamaadka qasaawasadii baa fadhiistay waxa waxa wixii aakhara hortaana laga saaray laakiin diinteena markaad aragtay adduunyadiina way ka hadashay aakharana way ka hadashay soo taku lehna walaa tansa nasiibaka min addunya adduunyada qayb baad ku leedahay saamiga haka tegin islaamka ma ogola inaad tira habeenkii oo dhan salatuleyl baan u taagnaanaya maalinkii oo dhanna waan soomaya wa atawakalu cala allah ilahan tala saartay shaqa aan u qumaya male islaamka ma ogola walidaalika markii abuu muusa alashcariyo ay soo boqdeen mucaad uu soo booqday buu arkay habeenkii oo dhanba ninkanoo salaad u taagan kan kalena hurduu la dhacay subax marka lasoo tooso kadib wuxuu yidhi xalay maxaa samaynaysa markaasuu yhi xalay dhan waan tukanay salaatuleyl markaasuu yidhi ama ana fa axtasibu nawmatii kama axtasibu qowmatii hurdada xalay aan seexday way ii xisaabsaneen ajir baan ku raadinayay sida taagnida markaan istaago salaad aan gelin ajir baan ku raadinaya bimacnaa waa maxay markaan seexdo saacado iyadoo ujeeddada ay tahay berri salaada waqtigeeda ku tuko shaqaad leedahay ku dheelmo kalaj baad leedahay imtixaanka yaanu ku dhaafin duruus baad leedahay ka tag ajir baa ii soconaya ajirkaa kama liibto haddii ujeeddadeedu ay tahay niyadeedu saa ay tahay kan habeenkii o dhan salaatuleyl u taagan kama liibto ajirkaas maxaa yeel ajirkan ilan leylka inaan qaar ka tukado saacad yar daqaa'iq inaan ka tukado subixina aan shaqada u qumo waa tan ilaahi subxana wa tacala uu rabo laakiin habeenkii o dhan markaan sexo oo subixina aan soomanay shaqana aanan aadin aan dawarsanayo dadka u gacmo hoorsanayo ilahi subxana wa tacala ma ogola waa diin marka waxay miisaantay dhanka ruuxaaniyaadka spiritual aspect waa diin buuxisay dhanka marka loo bax material aspect waa diin buuxisay waa diin iyadoo dhanba kaamil isku ah diinteenna ma aha sida engineeringle wax makaaniga maaha birbir la kor saaray maaha mana aha wax iyada ruuxaaniyaada sida hinduisamka budhismka oo kale iyo confucismka iyo toyismka oo kale ninka siduu u gaara spiritual level meesha ugu sarraysa waa inuu duurka galo waa inuu guurka ka fogaado waa inuusan wax cunin waa inuusan wax cabin waa inuusan guursan nolosho dhan baa ka dhexbaxaya waay waxaan rabaa buu leeyahy inaan gaaro heer qalbigayga iyo ruuxdayda iyo spiritskayga ilahay ay ku xirmaan troolkaa laga hadlayaa kaydka badroolka laga hadlaya waxaa lagala dhexbaxaya min khilaali kitaab illahi jalla wacala laakiin waxaan u baahana caqligii shaqayn lahaa innaga mushkiladan haysataa waxay tahay caqligeenna wuxuu galay diin la yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum wa atamtu calaykum nicmatii baan kaga shaqaynayna salaad cusub baan rabaa inaan keeno xadro cusub inaan keeno dikri cusub inaan keeno wardi cusub inaan keeno shaqo aan la ii dirsan baan rabaa maantana inaan kusoo kordhiyo islaamka adduunyadiina waxaan u daaya dad waxaan leenaha adduunyada gaalada lagu talagalay innagana aakharaan leenahay war salaada duur siday afar u tahay oo casir afar uu yahay oo maqrib ay saddex u tahay fajr uu laba u yahay suurtagalna aanay ahayn inaad ragcad walaa wardi aad ku soo kordhaysa baa diinka wax lagu kordhin kari walidaalika diinta waxaa la yidhi wixii diina ilaahay wuu dhammaystira faraha ka bixiyey wixii adduunyaha sooma eryadoo raasada innaga marka muslimiinta maxay sameeyeen adduunyadii diinkii bay ku mahu maxaa lagu mashquulay bidca lagu mashquulay diin cusub fakar cusub firqo cusub salaad cusub waxaan loo baahnayn dikri cusub wardi cusub muslimiintu ku mashquulsan marka la gaaro baabkii adduunyada soo maha mobileka xun aan isticmaalaya kan fiican iyo ka dambe aflaatanka sax waxaan ku haynaa iphone ir iphone baan ku hayna intuu waxaa noo keena ta kalea noo keena devicekan gacanta ku wadan qof kalaa samaynaya laakiin maxaan ku mashquulsannahay diintaan leenaha firqadanna ma jirto firqadan waa soo gasha firqadan waa baxda firqadan waa soo socotaa intaa baan ku mashquulsannahay meesha marka waxaad fahmaysaa cuquushii inay gashay meel khaldan inay gashay oo marin habawday waa meesha aan ka fahmi karno hunaa waxaan u baahnaa marka shumuuliyat almuslim culimmadu marka waxay leeyihin islaamku wuxuu aqbalaya waa masaladan u baahana inaan fahmno tajzi'at alcamal walaa naqbal tajzi'at alfikra masalada waa muhiim annaga waxaan ogolnahay shaqada adigana shaqaa kuusaan waxaan ku jirnay casri lagu magaca takhasusaad maanta ma jiro waxa leeyahy shaykh alkul ma jiro qof wuxoo dhanba gacanta ay ugu jiraan ninna wuxuu ku fiican yahay meesha ninna wuxuu ku fiican yahay maath midbaa wuxuu ku fiican yahay luqadaha midbaa wuxuu ku fiican yahay handasada engineering midbaa medicine ku fiican eh, takhasaadka maadiga marka la marayo diinta marka la joogayo mid bay salaada u sahlanta salaada dhan wuxuu jecel maanta inuu tukado qof bay soonk qof baa soonka u sahlan qof baa qur-aan aqriska u sahlan qof baa dadka inuu waxbara ay u sahlan tahay qof baa wuxuu u sahlan yahay jihaadka u sahlan yahay qof walba waxbaa ilahi subxana wa tacala u fududeeya qof walba meel baa u fudud walaaleyka hadda ka hor markii alimaam maalig warqad baa loo soo qoray waxaa u soo qoray nin dadka aagga iyo cibaadada badan imaam maalig maad garan kartaan waa muxadid waa imaam daar alhijratayn nin wuxuu aha aad u cilmi badan oo ku mashquulsan uun dacwo iyo diin iyo dad baris markuu warqadda usoo qoray wuxuu ya imaam maalig waxaan kugula talin lahaa cilmigan tirada badan iyo dadkana wax u dhigaysa xoogaa naga tartiibiyo cibaadada badi buu yidhi noocan maa nagu soo dabafay imaam maali warqadii buu u jawaabay wuxuu yidhi warniysiiy ilaahi subxaana wa tacaala dadku wuu kala abuuray hebel baa salaada loo furay mid baa soonka u sahlan yahay mid baa jihaadka u sahlan yahay mid baa cilmi barashada u sahlan tahay waxaana aaminsanahay buu yidhi haddaan imaam maalig ahay waxa maanta aniga aan ku suganahay inaanu ka soo soko dhicin xagga khayrka marka laga le waxaad iga samaynaysa warnihu ana khayr baad ku sugantahay ana khayr baan ku suganahay kilaana calaa khayr labadana khayr baan wadnaaye adna cibaadada haddii ilaahay kuu fuday wado adna waxaan aaminsanahay waxaan maanta samaynayo ah dadka inaan diinta baro cibaadada meesha ugu sarraysa inay tahay labadana aan wadana hawsheen marka kilaana calaa khayr idan marka waxaan ka wadaa haddii ay dhacdo in qaarkeen ay ku mashquulaan nooc cibaadada ka mida taasu macnaheeda ma aha in qofka kanoo islaamka intiisa kale u dayacay iyadoo muhiim ay tahay iyadoo muhiim ay tahay inaan fahmo markaan diinta ilaahay dacwada markaan ka hadlay oo kale inteen ka bilaabay waxaan ka bilaabay caqiido maxaa rasuul walba marka lasoo diray nuux laga bilaabo aadam laga bilaabo nuux calayhi salaam ilaa nebiyina moxamed wamaa arsalna min rasuulin maxaa muxuu samayn jiray muxuu dadka ugu yeeri jiray laa ilaaha ila allah kadib markuu laa ilaha illahu ka dhamaado ayuu wuxuu u gudbi jiray barbaamka markaa taagan shucayb markii madin loo diray barbaamka taagnaa muxuu ahaa wuxuu ahaa corruption baa jiray xagga miisaanka iyo beega iyo cadaalada walaa tahusu naas war cadaaladaha ka tegin maxaa yl waa dulmi operation ku shaqaynay meeshuu kala hadlay luud markii loo diray muxuu kala hadlay maxaa yl jiray waxaana leeyahay eh, qoomuluud iyo shaqadooda baa jirtay intuu kala hadlay nebi walba wuxuu ka hadlayay broblemka markaa taagnaa laakiin mid bay dhammaantood isirweyne ay wadaagaan baa jiray oo ahaa mas'alada ah tawxiid laga hadlay idan waxaan leenaha marka dadka dacwada ka shaqeeyaay maanta waxaa laga yaabaa maanta in ay dadku isweydiiyaan aad ku wareertid wadaadadii inay leeyihiin taargado kala duwan iyo inay leeyihiin nambaro kala duwan kana kooxdaasuu ciyaaraa kana naadigaasuu ka tirsan yahay kana waa qoladaa sida arsenal iyo u kala qaybsan wadaadadu kuga qaybsan yihiin soo sax maa arrinkaas waa is ognahay marka nin waa namber buu leey mid baa sheekh baa diyesho ka ciyaara mida undisha ka ciyaara waan ognahay kulligood wadaadadaa marka aad ku wareersan iyaga waxaa looga baahanyahay mid innagana mid baa lanoga baahan iyaga waxaa looga baahanya aniga haddaan maanta ku mashquulo dacwo un ama aan ku mashquulo waxbaris ama aan ku mashquulo maalan nuuc diinta ka mida ah. ama aan ku mashquulo jaanibka siyaasiga ah waa inaanan u arkin diinka dhan waxaan aniga wada keliya inuu yahay oo maanta dhan haddaan anigu ku mashquulsanahay siyaasad waa inaan dhihin kuwa kale kulli baadi ku sugan yihin maxaa yaele waxa loo mahan siyaasad waa in hadaan arka nin dacwada ku mashquulsan aanu dhihin ninkan dacwadan keliya ku mashquulin waxna waa ka kac nin haddaan arka waxbarista ku mashquulsanaan dhihi ninkan kitaab aqrisan inta xooga waxaa loo baahanya miisaan inaan aniga garowsanaan waxna iga maqanyihin waxa iga maqanna walaalkay uu hayo hebelna waxa uu hayo anigana aan u baahana laakiin maanta waxaa ii fudud tan baa ii fudud walidaalika waxaa loo baahan yahay in aynaan noqon maanta qofka markaa soo qaadatid waxaan mukabirka ah waxaa weynaysada ah isha la saaro haddaad hal xaraf dul saartid maalan warqadaa qoran oo intaa la eg haddaan hal xaraf kaga beego bahasha weynaynaysa waxa oo mukabirka ah waxaa ii soo baxay hal xaraf xa keliya weyn baa soo baxaysa inta kale way qarsoonaysaa diinta ilaahay markaad hal meel keliya dul saartid hal jaanib keliya hal baab keliya kuu baxay adiga baab kale kuuma muuqdo inta kale soo maha baadi bay ku sugan yihin ninkaan kan soo raacin soo maha kulluhum fi naari naar bay geleen ilaa ana markaa tiraa khatarteeda leeda waxay la mid tahay afarta nin inta baxay ee indhaha aana lahayn maroodiga meel ka taabtay mid baa midbaa maroodigii looyahay may intaasuu la egyahay midna sankiisuu taabtay midna wuuu taabtay midna khurtuumkiisuu taabtay nin intuu arkuu sifeeyey ma u fiirsateen joornaalada marka la kala furo qaybta karakateerka ma fiirsateen madaxweynea lagu soo sawirayaa madaxweyneha madaxiisa yariis baa laga dhigaa lugihiisan dhuudhuub calooshiisana waa la weynaynaya ama waxaa laga dhigaa qof aad weyn kor u weyn hoos u yar ama hoos u yar hoos u weyn markaad masawirka idhaha la raacdid waa qofkii bini aadamkaad taqiin waxaa leedaha madaxweynihii hebel hebel ah ma sheegi karin yaana la xiran madaxweynihii hebel hebel ah baad leedahay waad ogtahay masawirkuu kuu muuqdaa laakiin ma dhihi kartid waxbaa ka khaldan baa leeda markii maxaa yeele lugaha lugihiisi maaha madaxan madaxiisi maaha garbahan waa garba lagu rakibay isaga ma laha markii waad fahmi kartaa islaamkana markaad hal dhinac keliya aad boonboonisid oo maanta dhan keliya aad afuuftid hal dhinac keliya wuu fool xumaanaya islaamkuna balaansad noqdo marka hal dhinacay kaaga dhegto wuu fool xumaanaya maanta dhan hadday kaaga dhegto hal jaanib oo tiraad inta mooyaane waxa kale wax ka kac ha inta baabkan mooyaane baab kale sooma wax kama jiro markaad tiraahdo islaamka intiisa kaleo dhanna wuu foolwaa fool xumaanaysa aad baad u fool xumaanaysaa idan macnahaan u baahannahay inuu qofka u fahmo in jawaanibtu ay noqoto fii hadihi aljawaanibi kulliha sida rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka uu tilmaamo waa meesha aan marka kusoo gabagabeena waxaan leeyahay maadaama warqaddu mar hore ay dhacday inta kalena aan iska khasbaday waxaan leeyahay oo aanan dhihin muxaadaradeeda mooyaane muxaadaro kale la dhegaysan maayo waxaan dadka wacdinaysaan u dhicin waxaan leeyahay gunaanadka waxaan leeyahay war waxaanu haysanaa a very golden oo ah wax ma aragtay aad iyo aad muhiim ah treasure oo ummadaha kale aynan haysan treasureka isaga ah waa islaamka wuxuu xambaarsan yahay wax alla waxaan u baahanna hadda hadalkaa markaan in wax alla waxaan u baahana waxa laga qaarkiin inays yidhaahdaan ma macquul baa waxan amilada maadaama aan loogu talagelin mowduuc inay details u gasho laakiin idinkaa baari kara waxaana jeclaan lahaa inaad gashaan mawaaqicda gaarka culimmadu ay kaga hadlayaan maa min mas'ala maanta oo caalamka taale islaamka xal buu u hayaa ama xalkaasu ha noqdo mid explicitly si qayaxan loogu sheegay qur-aanka ama implicitly oo ah maskaxdeena mid ku jira ha noqoto ilahay xal buu meesha markaa dhigay ilahay subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu naga aqbalo una naga dhiga dadka ku camalfala kelimada khayrka ee maqla ee ay maqlaan ilahay subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu naga badbaadiyo naarta inahu jawaadun bar ra'uufu raxiim idinkiina meesha soo xaadirana qof walbaba ilahay subxana wa tacala muraadkiisa ha sahlo kurbada haysana allaha ka feedi inahu jawaadun bar ra'uufu raxiim wsali allahuma cala nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi waslem همي واشتكى قلبي وناح اعذروني لا تلوموني بياض الشيب عقب خلان الشدايد عطرهم بالمسك فاح عقب ما زانت ليالي وارتوينا بالجراح يا طيور الوقت نور روحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم من يلوم اللي كسير غيرت حاله سبوع آه يا دنيا العجايب كم تساقينا سموم آه يا دنيا العجايب ذي حلاها ما يدوم اعذروني يا رفاقة عقب شديت الرحال اعذروني لا تلوموا سال دمع العين سال سالت العبرات في كنين الهم جال ما على الدنيا حسوفا يا صناديد الرجال سعد منا للشهادة من نعيم الخلد نال في جنان الخلد دارا يكرمه رب الجلال في جنان الخلد أسرح مع رقيقات الدلال يهتني بالحور دايم يهتني بأحلى وصال لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال سعد منا للشهادة سعد من وفى ونال